bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin ama bacdu baabun fi lmubaadarati ila alkhayraati waxahi man tawajaha likhayrin cala aliqbaali calayhi biljiddi min hayri taradudi min hayri taraddudi naam waxaan soo haynay kitaabkii riyaad الsaalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin lilimaami الnawowiyi raximah اllahu tacaala qaala alimaamu الnawowiyu baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi lmubaadarati fii bayaani fadli اlmubaadarati udegdegista fadliga kusoo arooray caddaynteediibuu u baab yahay ila alkhayraati khayraadka loo degdego ayuu ku saabsan yahay waxahi man qof baraarujintiis in la caddeeyo tawajaha u jihaystay likhayrin khayr u jihaysta in lagu booriyo calal iqbaali u jeedsasho caleyhi khayrka loo jeedsado korkiisa biljiddi loogu jeedsado yacnii dadaal loogu jeedsado dhabnimo min khayri taradudin noqnoqod la-aan qofkii khayr u jihaystana in lagu booriyo yacni inuu khayrkaas oo u jihaystay oo qaabilay inuu ku qaabilo dadaal ee dheeldheel uunan ku qaabilin isagoo min hayri taradudin noqnoqosho la-aan qaala allahu tacaala alla waxau yidhi fastabiquu u degdega alkhayraati khayraadka u tartama oo u degdega meesha marka waxaa macnaheedu uu yahay fastabiqu lkhayraati cibaadaadka in mar allaale markay waajibaan waqtigooda uu soo galo in hore laga sameeyo ayb saasay culummadu ka qaataan oo aan taraa aan dib loo dhiginbo ta'ahur iyo aan lagu sameynin wa qaala tacaala alla waxau yidhi wasaaricuu u degdega ilaa makfiratin dembi dhaaf intii ka ah min rabbikum kaasoo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaaday wa jannatin janno carduhaa ballaarkeeda carduha asamaawaatu carduhaa ballaarkeeda asamaawaatu uu yahay cirka <clears throat> ciraryaale iyo walardu dhulka <clears throat> ballarkeeda dhulka cirka uu yahu laysku daray uciddat waa la diyaariyey jannadaasi lilmuttaqiina loo diyaariyey kuwa alla ka cabsade <clears throat> waama axaadiiu axaadiis tuse marka iyo aayaadka kale oo fii dalika falyatanafas almutanaafisuun iyo limithli hada falyacmal alcaamiluun iyo waama alaxaadiidu falawalu can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu aleyh waali wasalama qaal rasuulku waxau yidhi baadiruu bilacmaali acmaasha u degdega acmaasha la degdega alsaalixati acmaasha suusuuban la degdega fasatakuunu waxaa ahaan doonto fitanun fitan ayaa dhici doonto <clears throat> fasatakuunu fitanun yacni fasatuujadu waxaa la heli doonaa fitanun waay nacam taamo waay kaanadan nacam fasatakuunu waxaa jiri doonta oo la heli doonaa fitanun fitan ka qiطaci alleyli almudlimi taasoo ka qiطaci lleyli habeenka gabaladiisa oo kale ah almudlimi ee mugdiga habeenka mugdiga ah habeenka mugdiga gabaladiisa oo kale fitan ah ayaa imaan doonto tusaaluhuna marka wuxuu u dhacayaa habeenka gabaladiisa gabalba gabalka uu ka dambeeyo waa ka mugdi badan yahay oo mugdigu waa soo ziyaadaa oo habeenka yacni mugdigu tartiib tartiibba usoo saacadba saacadday ka dambayso mugdigu waa kusii waa sii bataa <clears throat> marka waxaa weyaan fitantaanuna mar hadday bilaabato midba midda ay ka dambayso tan dambaa sii daran oo sii mugdi badanba fitnaduna asalkeedu marka waxaa weeyaan qofku waa <clears throat> caqligiisa iyo qofka indhihiisi iyo dhegihiisi iyo ayay qaadanaysaa oo tiraysaa nacam qofkii xaqii fahamsanaay ayaa xataa laga yaabaa inay indha tirto walidaalika waxaa lagu magacaabaa fitna fitnatun camyaa iyo fitnatun samaa iyo iyadii iyadana waa indhala-aana lagu tilmaamaa qofkeedana waa indha tiraysaa maba ujeedayaba xaqa nacam <clears throat> fasatakuunu fitanun ayaa ahaanayso ka qidaci leyli habeenka goboladiisa almudlimi eh, mugdiga ah oo kale ah yusbixu rajulu qofku qofkuwa waa beriisanayaa mu'minan isagoo mu'minaba waa beriisanayaa wayumsi wau galabaysanayaa kaafiran isaga oo gaal ah wayumsi waa galabaysanayaa mu'minan isagoo mu'mina wayusbixu wuxuu waa beriisanayaa kaafiran isagoo gaal ah ayuu ku waa beriisanayaa yabiicu diinahu diinkiisuu iibinayaa bicaradin ayuu ku iibinayaa qiimo min addunyaa addunya dhaldhalaal yaroo adduunyaa buu diinkiisii ku iibsanayaa rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa acmaasha in loo degdego sababta loogu degdegaana waxa ay tahay inta aad xaqa taqaano oo aa og tahay oo fidna aysan kusoo wajihin inaad cibaadada iska samayso maxaa yeeley markay fidna timaado ma ogid waxaa noqon doontid iyo sida aad cibaadaadkaagu ay noqon doonaan iyo waxa meesha aad gaari doontid iyo maadaama aadan ogeyn fitantaas si aynan intaanay imaanin waxbaha dib ha ugu dhig acmaashii dib ha iskaga dhigine haddaba iska dadaal walacalla markaas waxaa laga yaabaa haddaad dadaal muujiso in fitankiiba ilaahay subxaanahu watacaala uu kaa sarfiyaa dhici karto kaa leexiyo nacam fidnadaasina marka habeenka mugdigiisaa lagu shabahay sida ay u madowdahay oo xaqii iyo baatilkii oo isugu dhex qasmaayo nacam yusbixu rajulu mu'minan oo yumsii kaafiran iyadoo marka laba macnaa lagu macneeyaa macno waa kan oo qofkii waaba daahirka xadiidka nacam fidnada intay badato ayuu qofka yacni taqalubkiisaa badanaya gedgadoonkiisa maanta waa muslim heer yacnii wax laga wax yani isbedbedelka isbedel kan ugu weyn waxaa weeyaan qof muslim ah inuu gaal noqdo maalin gudaheed yani maalin gelinkeeda horena inuu muslim mu'min yahay gelinka dambena uu gaal yahay nacam waxaa weeyaan marka waa waa isbedel aad waa daahirulxadiid in lagu macneeyo waa iyadu culammadu way ku macneeyaan <clears throat> macnahaasoo kalena qurtubi mufhimka waa ku ishaaraa macno labaadoo xasanulbasri laga wariyaa jiro isaga wuxuu leeyahay yusbixu rajulu mu'minan bimacnaa yacni waa beriisanaya isagoo mu'min ahoo qofka muslimka dhiiggiisa xaaraam uu ka yahay wayumsii kaafiran galabtii wuxuu galabaysana isagoo gaala bimacnaa isagoo xalaashanayo dhiigga qofkii muslimka ah xaaraamta ka ah ayuu galabaysanaya macnahaas ee xasanulbasri wuu ku macneeyaa nacam marka xalaalsiga dhiigga oo xalaashanaya qofka muslimkaa ah laftirkiisa <clears throat> ayaa waxa uu yahay haddii shubha ay ku qumtay isaga haddii shubha ku qumtay oo wax uu ta'wiilsanayo laa yukafar asaga laftirkiisa lama gaalaysiinayo nacam oo maku gaaloobayo kufrun duuna kufrin ama kufri asqar ah ayuu noqonaya laakiin haddii bilaa shubha wa bilaa ta'wiilin hadduu xalaashaday dhiig muslima qofku waa gaaloobaya maxaa yeele shay yani diinka waajibaadkiisa waaweyn ka mida weeyaan labadaas <clears throat> labadaas macnaa marka xadiidka lagu macnaya labadaas macnana fitanku markay jiraan daahir waay nacam waa laba waxuu aada u badan weeyaan ayb athaani marka qalbiguna waa gedgadoomaa sidiisaba waxaa qalbi loogu magacaabay inuu gedgadoon badan yahay marka nabigana caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ku dadaali jiray allahuma yaa muqalib alquluubi thabbit qalbii calaa diinika inuu sidaa dhahayo marka taas in qofka uu badiyo ilaahay subxaana watacaala towfiiq weydiisto <clears throat> athaani xadiidka labaad can abi sirwaca bikasri siini baa la akhriyay almuhmalati siinta la dhibic tiray oo fatxiha kordhigeedana waa la akhriyay sarwaca <clears throat> cuqbata bni alxaarit radia allaahu canhu qaal sallaytu waraa'a annabiy nabiga gadaashiisan ku tukaday sala allahu caleyh waali wasalam bilmadiinati madiina alcasra salaad casr fa sallama nebigii waa salaamo noqsada huma markaa dabadeed qaama nebigu waa istaaga musrican xaal uu yahay isagoo degdegaya ayuu istaagay fatakhadaa wuxuu ka tillaabsaday riqaabannaasi dadka luqumahooda ilaa bacdi xujari nisaa'ihi bouna u tallaabsaday caasaskiisa guryahooda qaar ka mida fa fasica annaasu dadkii way argagaxeen min surcatihi nebiga degdegiisa ayay ka argagaxeen darti u argagaxeen fakharaja calayhim wuu ku soo baxay fara'aa waxay arkeen annahum iyagu qad cajibuu inay la yaabeen min surcatihi degdegiisa <clears throat> qaala waxa uu yidhi marka <clears throat> dakartu shay-an baan xasuustay wax min tibrin gabal oo dahab ah cindanaa agteenna ahaaday atibru waxaa weya waa qidcatun min adahab waay waa qidcada dahabka oo qaybta gobolka dahabka ah dakartu waxaan xusuustay shay-an wax oo min tibrin ah gobol dahaba yani cindanaa agteen ahaaday fakarihtu waxaan nacay an yaxbisanii inuu iceliyo ixabiso fa amartu waxaan amray marka biqismatihi qaybintiisaan marka amray lasoo qaybiyaan iri waxaan ka baqay marka inuu waxyaaba badan iga xabiso cibaadaadkii iyo waxyaabahan ayb rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey wa fii riwaayatin lahu riwaaya bukhaari u sugnaatay waxay leedahay kuntu waxaan ahaa khallaftu fi lbeyti guriga inaan uga soo tegey tibran gabal oo min asadaqati dahabkii sadaqada ka mid a ah, zakada fa karihtu waxaan nacay an ubayitahu inaan bari siiyo oo habeenkii guriga igugu baryo atibru qiطacu dahabin gaballo dahaba ah weeyaan oo mase fidatin gaballo fidaa ah weeyaan nacam ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa in nabiga caleyh salatu slam sadaqada qaybinteeda oo aad ugu degdegaya sadaqaduna daacaday ka mid tahay marka in daacadi loo degdego almubaadaratu ila alkhayraat athaalisu xadiidka saddexaad can jaabirin radia allahu canhu qaal qaala rajulun linnabiyi sala allahu aleyh waali wasalama ninbaa nebiga wuxuu ku yidhi yowma uxudin maalintii uxud ara'ayta bal ii sheeg rasuulka ilaahayo in qutiltu haddii la idilo fa ayna ana xaggeen anigu ahaanayaa qaala waxa uu yidhi fi ljannati jannadaad ahaanaysaa fa alqaa ninkii wuxuu tuuray tamaraatin timiryaalo kunna ahaadeen fii yadihi gacantiisa ahaadeen dhexdeeda timiryaal gacanta ugu jireen buu tuuray uma qaatala waa diriray oo waa dagaalamay xataa qutila ilaa laga dilay muttafaqun calayhi oo xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saareen <clears throat> meesha uu ka waafaqayana waxa ay tahay daacadii jihaadkii ayuu u degdegay nacam <clears throat> markaana marka dabcan waxaa cad marka ninku inuu nin muslima uu ahaa nacam markii hore kadibna marka uu sidaa marka camalkii markaas taagnaayey marka uu ku dadaalay jannadiina sidaana marka uu yacnii uu ku mutaystay marka khayr fara badan ku mutaysanayo waxaa iyadana marka hadduu gaal yahay laakiin waa in towxiidka markaa la faro kabacdina u dagaalamo ilaa camal lama aqbalayo tawxiid la-aane kaa laftirkiisa xadiid baa ku yimid oo nabiga wuxuu yiri sal nin baa u yimid markaasuu yidhi mayaan ashhaataa oon dagaalamaa mase waa dagaalamaa ashhaado ee dagaalan u yiri waa ashhaatay waana dagaalamay markaasaa dagaalkii lagu dilay markaasuu wuxuu ee camila qaliilan wa ujira kathiiran waxyar buu sameeyey camal yar buu qabtay laakiin ajar badan baa la siiyey nacam ayb taasna marka maaha yacni ninkaas inaysan salaadi ku waajibaynin iyo yacni salaad inaan laga rabin iyo maahane cibaadadii markaas taagneydou qabtay marka waxaa laga yaabaa waqti salaad inaynan ahayn baa laga yaabaa xilli salaad inaynan markaa aanay ahayn oo markaa maunanba gaarinba inuu saher waqti uu salaad tukadaba aan lasoo gaarinba isago nacam <clears throat> ayb marka waayahay alraabicu xadiidka afaraad can abi hurayrata radia allahu canhu qaal jaaa rajulu nin baa yimid ilanabiyi buu yimid sala allahu aleyh ali wasalama faqaala waxau yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ayu sadaqati sadaqa teeba afdal ugu fadli badan acdamu ajran ugu ajar weyn qaala waxau yidhi anta sadaqa inaad sadaqaysato wa anta adiga oo saxiixun caafimaad qabo shaxiixun oo wax waxbakhaylayo takhsha aad ka cabsanaysa alfaqra adoo ka baqaayo faqri wa taamulu aad yidiilaynaysood rajaynayso alghinaa hodantinimo walaa tumhilha suganin xataa idaa balagat alxulquuma xataa intii idaa balagat ay gaarta nafti alxulquuma kalxamaha yani kalxamaha soo dhaafto oo yani xulquumka ay soo gaarto dhuunta qulta markaa aad tiraahdo lifulaanin hebel wuxuu leeyahay kadaa kaas intaas walifulaanin hebelna kadaabaa sugnaatay waxaa waqad kaana lifulaanin hebel waxaa usugnaaday waxaas waxaas isagana muttafaqun caleyh alxulquumu majra nafasi waa meesha neeftu ay marto neef mareenka walmarii'una waa majra acaami washaraabi cuntada iyo cabidda meesha ay maraan waay waa labada xididoo marka labada yacnii tubo oo midna ay neeftu marto midna ay wax marto cuntadii sharaabka uu maro ayb marka almarii wuxuu ku keenay un waa min baab istidraad aa layraa nacam sida waa xulquumka unbaa hadda xadiidka ku jiray waxaa laga qaadanaya marka xadiidka in qofka uu la degdega maadaama uunan aqoonin waqti naftiisu ay halkaas soo gaarayso uunan garan karin marka in allaale inta uu caafimaad qabo acmaashii marka in la boobsiiyo oo acmaashii markaa lagu dadaalo alkhaamisu xadiidka shanaad can anasin radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu aleyh ali wasalam rasuulka akhada sayfan seef bau qaatay yowma uxudin maalintii uxud fa qaala waxa uu yidhi man ya'hudu yaa qaadaya minii aniga iga qaadaya haadaakan tan yaa iga qabanayo iga qaadaya buu yidhi fabasaduu aydiyahum gacmahoodii bay fidiyeen oo nin kasta aniga buu leeyahay taasi marka waxaa laga qaadanaya saxaabada inay khayrka u degdegi jireen ayb kullu insaanin insaan kasto qof kastoo minhum iyaga ka mid a yaquulu wuxuu dhahayaa ana aniga qaala waxau yidhi faman ya'khuduhu bixaqihi faman ya'khuduhu yaa qaadaya seeftan bixaqihi xaqiisa yaa ku qaadaya xaqiisa iyo yacnii waxa ay mudan tahay yaa ku qaadayo fa axjama alqowmu fa way dib dib ayay way istaageen alqowmu qowmkii way istaageeno way yara joogsadeen fa qaala abuu dujaana abuu dujaana ayaa wuxuu yidhi acmaashaa kale adag dabcan marka nacam faqaala abuu dujaana abuu dujaana waxa uu yidhi radia allaahu canhu simaak ibnu kharasha ayaa la dhihi jiray waxa uu yidhi ana aniga ana aakhuduhu anaa qaadaayo yiri bixaqihi ku qaadayo xaqiisa fa akhadahu wou qaaday fafalaqa wuxuu ku dhambalay bihi seefti oo ku kala dhambalay haama almushrikiina mushrikiinta madaxyadooda ku dhambalay nacam oo ku jarjaray oo bimacnaa yacni ku jeexjeexay marka meesheediibuu ku dhuftay seefihii nacam ayb rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey ismu abi dujaana simaaku bnu kharasha ayaa la yidhaahdaa qowluhu axjama alqowmuna ay tawaqafuu way joogsadeen waay wa falaqa bihina ay shaqa waa ku dilaaciyey waay haamalmushrikiina ay ru-uusahum madaxyadoodii waa iyaguna nacam xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa in acmaasha biriga ee khayrka loo degdego say asxaabtu ugu degdegi jireen ayb nacam acmaasha marka dadka dadka ah, ahlu iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin acmaasha ay u degdegayaan oo acmaalu lbiri sida ay ugu degdegaan waa ku kala duwan yihiin acmaasha yacnii acmaasha loo degdega inay acmaasha in loo degdega ay tahay waa ku kala bedelan yihiin dadka ugu fiicanna waxaa weeyaan dadka acmaasha markaas taagan u degdego camalku markaas waajibka waqtigaas taagan yani waajibka waqtigaas taagan qofkii u degdego oo alle ku caabudo waqtigaas waxa alla uu ku amraayo ee oo alla ka dalbaayo qofka ku caabudo ayaa ugu fiican ibnulqayim madaariju saalikiinka saasuu leeyahay nacam maqriizina kitaabkan wuxuu uga soo guuriyey tajriid tawxiid ilmufiidka meelaha dambe nacam marka eh, haddii eh, bil ramadaan lagu jiro eh, cashrul awaakhirki ramadaan oo kale marka lagu jiro camalka in loo degdegaa ay tahay waxaa weeyan qur-aan akhriska sadaqada salaatuleylka acmaashaas in aada loogu degdego haddii ciid la joogo oo ciidda berito kale ay tahay isku diyaariskeeda haddii jihaad lagu jiro mushrikiin iyo gaalo lala diriraayo kaas in lagu dadaalo markaas waxa taagan haddii ay joogto yacni marti iyo wax lamida ah ay joogaan in lagu dadaalo martida sida loo ikraami lahay wahaakada nacam haddaad laakiin acmaashii hadda joogtay aadan qabanayno mid kaloon joogin aada qabanayso taas iyada marka waa laga fiicaya nacam asaadisu <clears throat> xadiidka lixaad can zubayr ibni cadiy qaala waxau yidhi ataynaa anas bna maalikin baanu u nimid radia allaahu canhu fashakownaa ileyhi waa u cabannay maa nalqaa waxaan kala kulmayno min alxajaaji waxa aan xajaaj kala kulmayno aan uga cabannay ayb marka qofku dhibaato iyo markay jirto kale dadka ahlu khayrka ama ahlul fadliga iyo in markaasi uu tala weydiiyo taas baa ayaa laga qaadanayaa nacam oo maadaama anas oo ahaa saxaabi rasuulka caleyhi salaatu wasalaam la soo noolaaday isagay wax weydiinayaan war ninkan waana dhibay oo dhibaan kala kulmaynayo maxaad arkaysaa kaanum ay leeyihiin fa qaala waxa uu yidhi isbiruu sabra buu yidhi iska sabra buu yidhi nacam isbiruu sabra buu ku yidhi nacam marka sabarku waxaa weeyaan jawrul a'ima a'imadii dadka madaxda waa yacni jowrkooda waa loo sabraa nacam ayb maxaa yeelay ah, si kasta oo ahaadaba in markaasi eh, loo sabro nacam oo jo oo aan haddii marka laga hor keeno dhibaato kale ama yacni dagaal laga hor keeno dadkii unbaa ku baaba-ayo oo maslaxo markaa ka ah imaan maysa nacam marka imaamka jaa-irkan maslaxo unbaa dadku ku qabaa waxay ahaataba nacam intay la ekaataba ayb maslaxo unbuu ku qabaa marka maslaxadaas baa la weynayaa mafsadana waa cagaha la gashanaa nacam intaas weeyaan marka sababta oo isbiru u leeyahay xajaajna ada markaa gaalnimo laguma xukumin xajaajna gaalnimo laguma xukumin isaga nacam ayb marka u sabra baa laleeyahay marka oo qofkii marka in loo sabro oo sidaa marka eh, saasuu faraya anas xasanulbasrina waxaa laga wariyay inuu dhihi jiray xajaaj cadaabullaahi waay nacam waa cadaab alle xaggiisa idinkaga yimiduu yiri marka cadaabka alle tawba uga hortaga oo siyuufa seefa uga hortaginina cadaabka ilaahi subxaana wa tacaala nacam markaas wuxuu aqri jiray qowluhu tacaala walaqad akhadnaahum bilcadaabi fama stakaanuu lirabbihim wamaa yatadaracuun u aqrin jiray marka aayaddaas buu ku aqrin jiray fainahu laa ya'tii zamaanun marka wuxuu yidhi isbiruu sabra fainahu sha'nii laa ya'tii zamaanun waqti imaan maayo ilaa waladii kan bacdahu isaga ka dambeeya sharun minhu ka shar badan waqti imaan maayo ilaa midka ka dambeeya ayaa ka shar badan ayb xataa talqow rabbakum ilaa aad rabbigiin kala kulantaan marka waxaa weeyan waa waqtiyada marka la fiirinayo qarniba qarniga ka dambeeyo waa ka shar badan yahay naam qarniba qarniga qarniga dambaa shar badan ibnu mascuudaa sii fasiray weliba yani ibn mascuuda aharkan oo kale ah ayuu ishaaray markaasuu sii macneeyey isagana cabdullahi ibn mascuud radia allahu canhu wuxuu yidhi amaa inii laa aquulu lakum idin dhihi maayuu yidhi ana caaman akhsabu min caamin sanad ayaa sanad ka abaar badan ama ayaa ka aaran badan idinma dhahayuu yidhi ama ka ilmo badan ama ka roobo badan iyo idin dhihi maayo yidhi sidaa idin odhan maayo yidhi laakiin waxaa weeyaan buu yidhi eh, eh, walaakin dihaabu culamaaikum wa fuqahaa'ikum culimadiina iyo fuqahadiina dhammaanayo tegayo sii dhimanayo yani culimadii baa yaraanayso markaas fa cinda dihaabi alculamaai markay culimmada tagaan istawa annaasu yidhi dadku waa sin maayaan yidhi dadku waa sin maayaan falaa ya'muruuna bimacruufin walaa yanhawna can munkarin macruufna fari maayaan munkarna reebi maayaan iyagana wax iskama maqlaayaan ilaa dad siman waayo ma ogtahay oo isu arkay inay wada siman yihiin oo nin walba marka geeskiisu soo taagaya nacam taas waa yidhi marka waxaa keenaya sharta nacam waana fiqhi aada camiiq u ah waayo sababtoo ah sharta waxaa asal u ah hadday culummada haddii la waayo ay yaraadaan shar oo dhan meeshaasu ka bilowdaa cilmigii baa la waaynaa jahligii baa badanaayo jahligaana shar oo dhan ay ku jirtaa xadiidkii bukhaari wuxuu ahaa yadhabu alcilmu yurfacu alcilmu cilmiga waa la qaadaya waa la kor yeelaya wayanzilu aljahlu jahligiina waa soo degaya wayaksiru alharju isdilkana waa badanaa marka ibnu xajar wuxuu leeyahy waxay isugu xiran tahay riwaayadka qaar waxay dhahayn fawaaxishta badanaysa zinada waa badane fiiri marka zinadii faaxishadii dilki dhammaantood marka maxaa sabab looga dhigay oo loo maxaa iyaga ka horeeyo waxaa ka horeeya cilmigoo la rafciyo jahligoo soo dega nacam taas un baan hadda dhibka dadka haysta kaas un waa nacam nacam marka eh, macnuhu marka xadiidka marka aharkaas ibnu mascuudowba ku sharxan yahay marka nacam ibnu xajarna fatxulbaariga macnahaas taasuu ayuu ku sharxayaa samictuhu min nabiyikum baan kama xataa waladii bacdahu sharu minhu xataa talqow ilaa aad kala kulantaan rabbakum rabbigiin ilaa aad kala kulantaan sabra samictuhu min nabiyikum sala allahu aleyh ali wasalam nabigiinan ka maqlay rawaahu lbukhaariyu marka yacni dadkii waxaa lagu waxaa laleeyahay marka maadaama sanad sanadkaba sanad walbaa sanadka ka dambe sanadka dambe uu shar badan yahay de qofku marka intaanu fitanku aysan badanin kolley fitan unbaa kusii kusoo badanaye inuu daacadii sii boobsiiyo sii dadaala asaabicu xadiidka toddobaad can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh ali wasalama qaal baadiruu bilacmaali acmaasha u degdega baadiruu bilacmaali acmaasha u degdega oo boobsiiyo la imaada sabcan yani lisabcin toddoba darteed nacam ayb toddoba daraaddeed yacnii acmaashii uu ula imaado boobsiiya la degdega ayb hal tantadiruuna nacam hal tantadiruuna ma waxaad sugaysaan ilaa faqran faqri munsiyan wax ilowsiiyo faqri wax idin ilowsiya miyaad sugaysaan aw amase khinan hodantinimo mudqiyan qofka qooqiso oo uu shukrigiiba gudan waayo qooqo aw amase maradan jiro mufsidan wax fasaadiyo aw amase haraman duqnimo mufnidan qofka oo iskugu dardarsamo oo isku dhex yaaco in intuu waaayeel ka noqdo isku dhex yaaco miyuu sugayaa aw amase mowtan geeri mujhizan qofka dhammaystirto oo asaga dhanba yacni ou la dhimanayo nacam aw markaa noqod dambe aanu yeelanaynin nacam awi dajaala mise dajaal buu sugayaa ayaad sugaysaan fa sharu qaa'ibin wax maqanka ugu sharta badan oo yuntadaru la sugto waaye nacam ay fa huwa dajaalku sharu qaa'ibin weeyaan wax maqan kan ugu shar badan oo yuntadaru la dhowro oo la sugo aw isaacata mise saacaddaad sugaysaan fa saacatu saacadda adhaa iyada ayaa wareerin badan wa amaru iyada ayaa qaraar badan fasaacatu saacaddii adhaa iyada ayaa yacnii eh, wareerin badan oo qofka wareerinaysa nacam wa amaru iyada ayaa qaraar badan rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun buu yiri nacam xadiidka marka waa xadiid daciifa sanadkiisana waxaa ku jira muxarir ibnu haaruun ayaa ku jira waana matruuk weliba ninkaas muxarir ibnu haaruun ayaa ku jira waana matruuk ibnu cadiy kaamilka kusoo saaray ibn ibnuljawsina fii mashiikhatihi mizina tahdiib lkamaalka nacam ayb marka tirmidina wuxuu ishaaray isnaad kaloo xadiidka uu leeyahay isagoo aan laakiin isnaadinin xadiid kaloo ishaaray waa inqidaacuna ku cileeyey kaa laftirkiisa ayb xadiidka marka xaakim wou saxiix yeelay munaawina faydulqadiirka ayuu kusoo guuriyey ayib sida muuqanaysa marka dahabina wuu ku waafaqay waayahay athaaminu xadiidka sideedaad canhu marka xadiidka ki hadda aan kasoo tagna mubaadarada iyo deg degii waa ku jirtaa dabcan athaaminu xadiidka sideedaad canhu ay can abi hurayrata anna rasuula allahi sala allahu aleyh ali wasalama qaala yowma khaybar nebiga maalintii khaybar waxa uu yidhi la ucdiyanna lee siiye oo siiya haadihi raayata calankan rajulan nin baan siinayaa yuxibullaha alla jecel wa rasuulahu alla rasuulkiisa jecel calankan nin baan u dhiibayaa alla jecel rasuulkiisana jecel ayaan u dhiibayaa yaftaxullaahu alla uu ku furaayo calaa yadayhi labadiisa gacmood uu ku furaayo magaaladan yaftaxu llaahu alla uu ku furaayo calaa yadayhi labadiisa gacmood oo sabab yacni isaga u noqonayo marka isaga uu furanayo magaalada alla uu ku furaayo gacantiisa qaala cumaru cumar waxauu yidhi radia allaahu canhu maa axbabtu ma aanan jeclaysanin alimaarata madaxtinimo ilaa yowma idin maalintaa mooyaane marka caadada saxaabada inay ahayd yacnii imaaro iyo madaxtinimo inaanay jeclayn yaa laga qaadanaa caadatu saxaaba yacnii madaxtinimo iyo waxyaabahaas iyagaa ma aanay jeclaa jirin taasaa laga qaadanayaa sababta hadda uu marka eh, u jeclaaday madaxtinimadan cumar waxa ay tahay yuxibu allaha warasuulahudaas diin unbaa meeshaas unbuu ka rabaa keliya maadaama ninkan nebiga uga marqaati kacay inuu alle rasuul jecel yahay taabal inuu ku sifoobo ayuu jeclaan lahaa nacam fa tasaawartu kor baan isu qaadqaaday lahaa iyada nacam fa tasaawartu lahaa waan u booday rajaa aan udcaa rajayn aan rajaynaya in la ii yeero lahaa iyada la iigu yeero fadacaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wali wsalam rasuulku waxa uu yeeray caliya bna abi aalibin buu u yeeray radia allahu canhu fa acdaahu wuu sii-iyahaa calankiiba u dhiibay marka asxaabta inay calan lahaa jireen oo markay dirirayeen calan taxta raaya ay ku diriri jireen raayada guud calanka guud waa calanka yacni nebiga caleyhi salaatu wasalaam uu ku hogaaminaya iyaga nacam haddana iyagii khaas ahaan calamo ayuu nebigu ayuu siinsiin ayuu siisii jiray oo yacni qoladii meel ka dagaalamaysaba calan ayuu u dhiibi jiray isku gartaan iyo afgarad iyo calaamad iyo waxyaabahaas oo dhan u noqdo ayb marka waxauu yidhi rasuulka caliba u yeeray radia allahu canhu fa acdaahu iyaaha hawow siiyey marka calankiiba u dhiibay marka cali fadligiisaa laga qaadanaa cali inuu ahaa axad alley rasuul jecel ayaa laga qaadanayaa alley rasuulna ay jecel yihiin alleh rasuulna ay jecel yihiin sida riwaayo kale ay tilmaamaysa yuxibu allaha warasuulahu wayuxibuhu allaahu warasuuluhu isaguna alle rasuul ay jecel yihiin ayb marka xadiidka laga qaadan maayo cali iyo abuubakar cali baa fadli badan ma laga fahmaayo sababto a ah yacni waaqicadan iyo dhacdadan ayuu u nebiga cali u dhiibay calanka nacam calanka ayuu u dhiibay ma keenaysa marka in hadduu meeshaan yacni fadiiladan cali ou helay macnaheedu maaha fadiilo kasta inuu cali heli jiray ma aha nacam fadaa'il badan buunan heli ayaa cumar uu cali kaga hormaray oo ay ka mid tahay xadiidkii bukhaari ku sugnaa min xadiidi ibni cumar uu dhihi jiray nebiga oo nagu dhex jiro ayaan dadka asxaabta kale fadli badnaysii jirnay fa kunnaa nukhayir wanaquulu waxaan dhihi jirnay abuubakar huma cumar huma cuhmaan saasaan dhihi jirnay buu yiri marka cali waa laga waa xagga fadliga waa laga hormarin jiray abuubakar iyo cumar baa laga hormarin jiray nebigana waa maqli jiray dadkana kama celin jirin Eh, cumar marka inuu diin iyo cilmi iyo marar waa lagu tilmaamay shaydaanka inuu ka cararaa lagu tilmaamay eh, waxyaaba badan marka eh, waxaa xadiidkii tirmidi isaguna wuxuu ahaa iqtaduu biladayni min bacdii labada iga dambaysa ku dayda abi wa cumar nacam wahaakada ayb cali laftirkiisa waxaa laga wariyay inuu dhihi jiray in badan baa waxaan maqli jiray rasuulka oo dhahaayo qaala yani kharajtu ana wa abubakr wa cumar dakhaltu ana wa abubakrin wa cumar mar kasta yani abubakar iyo cumar nebiga unbaa waa lagu lamaanin jiray ayb marka taani marka shiicada xujo u noqon mayso oo cali isaga laftirkiisaaba aan iska fadli badnaysii jirin abubakar iyo cumar waxaa kaloo laga wariyey inuu dhihi jiray cali nin allaale ninkii la ii sheego inuu abubakar iyo cumar iga hormarinayo waa karbaasha buu dhihi jiray siddeetan jeedal ayaan ku dhufanayaa xadd almuftari ayaan ku dhufanaa qof muftari ah xadkiisa maxaa yeele been buu sheegayaa nacam marka wuxuu yidhi wa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh waali wasalam imshi soco walaa taltafit ha milicsanin xataa yaftaxa allaahu ilaa alla uu furo calayka adiga oo kuu furo fa saara caliyun cali waa socday shay-an xoogaabuu socday uma waqafa waa istaagay walam yaltafit ma milicsanin fa fasarakha waa qayliy yaa rasuula allah yani sida amarka nebiga u fulinaya fiiri yaa rasuula allah calaa maadaa uqaatilu nnaas dadka maxaan kula diriraa ayuu yidhi dadka maxaan kula dagaalamaa buu yidhi marka qofka dadka wuxuu kula dagaalamaya inuu fahamsan yahay waa lagama maarmaan ayb hadduu intuu la dirira maxaa kula dirira layira ma aqaan uu yidhaahdo waa dhibaato waa qaala waxauu yidhi qaatilhum la dagaalan xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah ilaa ay ka qiraan macbuud xaq lagu caabudaa inuunan jirin allahuma ana waana muxamedan rasuulullah faidaa facaluu dalika sidaa hadday yeelaan faqad manacuu minka dimaa'ahum wa amwaalahum ilaa bixaqihaa way kaa reebeen markaas dhiigooda iyo maalkooda ilaa bixaqihaa ay ilaa bixaqi shahaada shahaadada xaqeeda maahan haddii shahaadada xaqeeda ou qabto marka haddii dhiigooda macsuum noqon maayo nacam xuquuqdana marka waxaa ka mid a yacnii qofkii qof dilo kale waa la dilayaa qofkii mathalan eh, zaanil muxsanka oo kale in la dhagax lagu dilo qofka yacnii eh, hadduu ka ridooba in la eh, taariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca in la dilo waxyaabahaas waa marka xaqa ay leedahay iyo wixii kale marka saddexdaas raacsan oo soo hoosgalaya iyada nacam ayb marka dadka in badankood ilaa bixaqi haadan istinahan ma fahamsana nacam keliya un waxaa u muuqata marka waxaa weeyaan qofku haddii uu shahaadateynki ou qiro uu shahaadateynki ku dhawaaqo waxay waxaa weeyaan marka dhiiggiisa asal ahaan marka waa u macsuumu horta u yahay mar hadduu shahaadateynka ku dhawaaqo asal ahaan waa u macsuum laakiin wax dhiiggiisa lagu daadiya hadduu la yimaado ma waxaa la dhahayaa qofkan laa ilaha illahu wa ku qowlaya iska dhaaf nacam marka qofkii marka la faray inuu markaa ama uu xadka ku oogo ama uu la dagaalo la faray markaas qofkii ilaa bixaqihabaa lagu qabsanaya nacam sida abuubakar ba markii qoladii zekada mancisay waa la dagaalay ilaa bixaqi haadan unbuuna kula dagaalamaya ayb wa xisaabuhum xisaabtooduna calallaahi ayaa xil iska saaray oo korkiisa ay ahaatee tan marka macnaheedu iyadana waxaa weeyaan qofkii la yimaado kelimatu tawxiidkii ku dhawaaqo shareecada laasiltizaamo waxa u qarsoon inay dhab ka tahay inayna dhab ka ahayn haddaan waxba laga arkin ilaaha xisaabtaas iskale adiga daahirka un qabso sidaa weeyaan rawaahu muslim xadiidka muslim baa weriyey marka waxaa laga qaadanayaa saxaabada maxalushaahidka waxaa weya say saxaabada ugu degdegi jireen acmaasha beriga oo mar allaale markii la yidhi il alla rasuul qof jecel yaa calankan berita aan u dhiibaya waa u kala tartameen marka in loo tartamo loo degdego acmaasha khayrkan ayb qowluhu fatasaawartu huwa bisiini lmuhmalati wayn siin la dhibic ay wahabtu waan booday mutadalican anoo istutusaya rasuulka caleyh salaatu wasalaam baabun fi lmujaahadati baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lmujaahadati dadaa wuxuu ku saabsan yahay nafta la jihaatankeeda nafta in lala halgamo fi lmujaahadati halganka halgankuna marka waxaa weeyaan qofka inuu naftiisa la halgamo ee uu naftiisa ka soo adkaado soo ula dagaalayo yacni bimacnaa la dagaalayo daacada allow kula dagaalamaa naftiisa inuu kaga soo adkaado marka taas nacam ayb qaala allahu tacaala alla waxau yidhi waladiina kuwa jaahaduu jihaaday fiinaa annaga jidkeenna yacni annaga darteen u jihaado jidkeenna ku jihaaday lanahdiyannahum hanuuninee oo hanuuninne subulanaa jidadkeennan ku hanuuninaynaa wa ina allaha allana lamaca almuxsiniina muxsiniinta la jirkooda ahaaday dadka muxsiniinta ah buu alla la jiraa subxaanahu wa tacaala ayb waladiina jaahaduu fiina waa kuwa annaga darteenna naftooda iyo maalkooda iyo ku halgamay oo ku jihaadka la aaday naftoodiina yacni ka la halgamay wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi wacbud rabba marka maraatibta jihaadkuna waa ka midba oo maraatibta jihaadka ibnulqayim zaadulmacaadka marka uu ka uu qaybinayo waxau kusoo daray marka uu kaga waramay nacam jihaadu nafsi iyo mujaahadatu nafsi iyo mujaahadatu shaydaan iyo shaydaanka sida loola jihaadayo gaalada sida loola jihaadayo kan sida loola jihaadayo munaafiqiinta waxaasoo dhan uu ka hadlay nacam munaafiqiinta jihaadkooda xujo iyo qur'aan iyo seef ayaa yani waxaan ujeedaa qur'aan iyo xujo iyo in lagu muqaaracat alxuja qoladan marka iyagu gaalada jihaadkooda waxaa weeyaan bisayfi wasinaani walxujati intaba waa noqonaya nacam nafta iyadana jihaadkeeda in daacadii lagu layliyo waay nacam oo waxyaabaha ay diideyso oo daacada in lagu tarbiyeeyo oo lagu layliyo waxa ay jeceshahan laga celiyo oo hawada ah nacam ayb marka qofku haddii uu ka shaydaankana adkaarti iyo waxyaabahaas yaa lagula halgamaa haddii marka qofka yacni labadiisa kalxamood nafta ku jirta hadduu ka adkaa waayo ee uu yacni xakamey kari xakameyn kari waayo jihaadka bannaa yacni yani isaga khaarijkiisa wax isaga ka baxsan jihaadka uu la jihaadayo waasi waa daciifaya nacam laa shaka maxaa yeele naftaadii midda agta ah, yacni labadaada kalxamood tii ku dhex jirtay haddaadan la dadaali karin de meel kalena kuma dadaali kartid sida qaalibka ah marka waa sida sida sida ay tahay saas weyn ayb macnuhuna maaha qofka naftiisa marka uu la dadaalayo la mujaahadoonayo macsuum inuu noqdo ma noqon karo qofka macsuum laakiin hadduu dembi ka dhaco towbadii inuu markiiba ku dadaalayo istiqaamadii inuu ku dadaalayo sunnadii ku dadaalayo naftiisa yacni hadday waacataba oo ka warqabo qofkaas weyaan qof marka aada iyo aada u nacam wa qaala tacaala alla waxau yidhi wacbud rabbaka rabbigaa caabud xataa inta yaatiyaka alyaqiinu yaqiinta intay ku imaanayso geerida inta ay ku imaanaysa yani ayb naftaada yacni cibaadadaas kula dadaal intay geerida ku imaanaysa alyaqiin marka waa geeridaa laga wadaa bidaliili xadiidkii nabiga caleyh isalaatu wasalaam cuhmaan bnu madcuun markuu geeriyooday waa kii nabiga u yimid sal ll salam ee marka yidhi amaa haada faqad ataahu alyaqiin midkan wuxuu yidhi yaqiintii baa u timid geeridii baa u timid buu yidhi marka yaqiinta geerida laga wadaa ee darajo haddii la gaaro cibaadada qofka ay ka dhacayso ma ahan sida yacni mutasawifada iyo dadka suufiya iskayaalka ah sida ay dhahaan oo kale ma ahan bal qofkii sidaas yiraahdo takaaliifta qofka iyo cibaadada waa ka dhacaysaa hadduu qofka darajo gaaro darajatulyaqiin la yiraahdo oo aan geeri ahayn <coughs> waxaa ka dhacayso cibaadada haddii uu aaminsan yahay zandaqa waay taas ibnu kathiirna tafsiirkiis waa ku sheegaya zandaqada yacni waxaa weeyaan waa gaalnimo qarsoon waa qofka gaalnimo qarsoon waa waxaasoo kale wa qaala tacaala alla waxau yihi wadkur xus isma rabbika rabbigaa magaciisa watabatal u go ileyhi isaga xaggiisa u go tabtiilan go'itaan u go ay inqadic ileyhi alla u go waxaad u gogo'daa isu gogoysaa alla subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa ayb cibaadadiisana sida aad ugu go-eysidna waxaa weeyaan waa bayna alifraadi waatafriiq maxaa yeele haddaad tiraa ma guursanayo oo yacni guurkii baan ka tegaya waa iska cibaadaysanayaa tabatulka noocaas oo kale nebigu waaba reebaba caleyh isalaatu wassalaam <clears throat> wa qaala tacaala faman yacmal qofkii sameeya mithqaala daratin dhuuri casa wax la ego khayran khayran yarahu arke wou arkaya yani wa qaala tacaala alla wuxuu yihi wamaa wixii tuqadimuu aad hormarsataan lianfusikum aa u hormarisaan nafafyaalkiina oo min khayrin khayr a tajiduuhu waad helaysaan cinda allahi alla agtiisa huwa isagu khayran <clears throat> huwa khayran isaga ayaa yacnii khayr badan oo wanaag badan oo acdama ajran isaga ayaa xagga ajrigana isaga ayaa weynaan badan nacam tajiduuhu waad helaysaan cinda allahi alla agtiisa huwa isaga khayran inuu yahay mid khayr badan baad helaysaan waa acdama weynin badan ajiran xagga ajriga oo qaala tacaala alla wuxuu yihi wamaa tunfiquu waxaad bixisaan oo min khayrin khayr ah fa in allaha bihi caliimun allah subxaanah watacaala waa mid ku cilmi badan kaas walaayaatu aayaadka filbaabi baabka dhexdii baabka ku saabsan kahiiratun waa kuwo badan oo macluumatun layska garanayo waa mal alaxaadiidu axaadiidta safal awalu xadiidka koowaad can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka waxa uu yidhi in allaha tacaala qaala alla waxa uu yidhi man caadaa lii weliyan man caadaa qofkii la collaytamo weliyan weli qofkii la collaytamo li aniga ii sugnaaday owliyadaa <clears throat> laba kale oo owliyaa uraxmaan iyo owliyaa ushaytaan marka owliyadaa la sheegaya waxaa weeyaan kuwa alla subxaanah wa tacaala loo tiiri owliyada alla waay owliyaa uraxmaan waay awliyaa uraxmaanna waxaa laga garanaya waxaa lagu garanayaa xadiidkaa tilmaamayba waajibaadkay la yimaadaan sunankay ku daraan xaaraantay ka fogaadaan makruuhaadkana waa ka dheeraadaan amase waajibaadkay la imaanayan xaaraantana waa ka dheeraanayan awliya allah waa nacam oo dadka marka ahlu iimaanka ahlu taqwada ayaa awliye alla ah subxaana wa tacaala ilaahayna saasuu ka tilmaamayo waxa uu yidhi alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun amaa awliyaa shaydaan waa dadka shaydaanka uu ku shaqaysto daacada ilaahay ka fog waay waana kuwa ilahay yiri wa ina ashayaadiina la yuuxuuna ilaa awliyaa'ihim shaydaanka shayaadiintu marka awliya ay leeyihiin liyujaadiluukum wain adactumuuhum inakum la mushrikuun <clears throat> ayb marka eh, iyo faqaatiluu awliyaa ashaydaani ina keyda shaydaani kaana daciifan iyo kale iyo saasaa ilaahay subxaanah watacaala uu ka tilmaamay kuwaas marka qofka miisaanka lagu miisaamaya taqwada alla waa ee waxa marka karaa yacni waxyaaba khawaariqulcaadaad caadada ka baxsan qofka in lagu miisaama ma aha maxaa yaele shayga caadada ka baxsan qof kastuu ka imaan karaa haddii la doono gaal iyo ibliisuu ka imaan karaa iyo dajaal <coughs> waxaa dhici karta qofka inuu gaal yahay haddana waxyaaba caadada ka baxsan inuu qofkaanu la imaanaya dhici karto oo dadku marka dadka wax magaradka karaamo inay u maleeyaan baaba laga yaaba maxaa yeele ilaahay wuxuu yidhi falamaa nasuu maa dukiruu bih fataxnaa calayhim abwaaba kuli shayin karaamo ma ahan taas hadda istidraaja la yidhaha karaamo ma ahan taasoo kale waxaa la yidhahdaa istidraaj nacam marka qofku inuu ku dagma ma aha wax caadadii ka baxsan markaad aragto qof qof eh, yacni aad ku aragto hadduu ahlu daaco yahayna waa karaamo waxaas haddeyna qofka hadduuna ahayn ahlu daaca ee ahlu macsi uu yahay haddana aad ku arkayso in yacni waxyaabo badan loo sakhiraayo iyo taasoo kale marka karaamo lama yidhaahdo istidraaj baa la yidhaahdaa <clears throat> waxyaabaa marka khawaariqulcaadaadka iyona markaan baabu karaamaati lawliyaa gaarnaan insha allahu tacaala uga hadli doonaa ayb leyth ibnu sacd baa waxaa lagu yiri sida ku sugan manaaqib alimaam shaafici oo bayhaqi raximahullah uu leeyahay leyth ibnu sacd ayaa waxaa lagu yiri Eh, ka waran eh, imaamu shaafici ba waxaa lagu yidhi leyth saaxiibka leyth wuxuu leeyahay eh, haddii aan arko yacnii qofka haddaan arko nin ahlu ahwaa ah oo badda ku soconaya korkeeda waxba kama yeeleen aniga nacam wax aan ku tiri lahay oo wanaaga ma ma jirto waxba ma aanan ka aqbaleen markaasuu wuxuu yidhi imaamu shaafici amaa inahu qad qasar waaba gaabiyey yuu yidhi nacam leyth low ra'aytuhu yatiiru fi lhawaa haddaan ku arki lahayo asoo hawada ku buubayo oo hawada ku duulayo haddaan arki haddaan arki lahayo yidhi maa qabiltuhu ma aqbaleenuu yidhi waxba kama yeeleen ahlu ahwaa ahlu ahwaa waa un mar walba nacam ayb marka dad badanna ebel waa duulaadaasa waxaa u ah yacnii waxay u tahay qiyaasayba u tahay nacam waxaas qiyaas ma aha <clears throat> man caadaa qofkii la collaytama weliyan weli lii aniga ii sugnaaday weli xataa karaamada qofka in la siiyo iyo inaan la siinin karaamada waa waa abaalmarin waay acmaashiisii baa qaar ka mida loo soo hormarina acmaashiisii yacnii abaalmarinta acmaashiisii baa loosoo hormarinaya qeyb ka mida walidaalika ma jecla dadka saalixiinta ah karaamaad badan inay ka daahirta ma jecla sababtoo ah maxaa yeeley karaamaadkan waa ajarkoodii oy qeyb ka mida adduunyada ku helayaan waay marka waxay rabaan ajrigood aakhira inay ku helaan soo ma garan Eh, qofba qofka uu ka karaamo badan yahana maaha inuu ka kheyr badan yahay macnuu intaa ma aha nacam ayb waxaa dhici karta qof khayr badan karaamaad badan inaynan kasoo daahirin nin laga kheyr badan yahayna in karaamaad badan kasoo daahiraan waa dhici karta oo labadooduna ay ahlu daaco yihiin ilaa haddayna ahlu daaca karaamo lamaba dhehee hadda hadaad matalan isku fiirisa abuubakar iyo cumar abuubakaraa fadli badnaa karaamaadka cumar ee lasoo ee soo aroortay iyo karaamaadka abuubakar ee soo aroortay markaad eegtana kuwa cumaraa badan macnaheedu marka abubakara uu ka fadli badan yahay miyaa laga wadaa maya ayb faqad aadantuhu qofkii la colleytama marka weli aniga ii sugnaaday faqad aadantuhu waxaan ogeysiyey bilxarbi dagaal riwaayo waxay leedahay faqad baarazanii bilmuxaarabati dagaal ayuu ila soo baxay wamaa taqaraba ilaya cabdii wamaa taqaraba ma dhowaada ilaya aniga iima soo dhowaada cabdii addoonkayga bishayin wax shay kaasoo axaba ilaya aniga la ii jacayl badan yahay mimaa la igaga jacayl badan yahay kii iftaradtuhu aan ku farad yeelay caleyhi isaga korkiisa yacnii addoonkayga iiguma soo dhowaado shay shay yacnii la igaga jacayl badan yahay wix aan ku farad yeelay <clears throat> macnaha yacnaa waxaa weeyaan waxa aan ku farad yeelay baan ugu jecelahay addoonkayga inuu iigu soo dhowaado oo faraaisha inuu faradka inuu guto marka hore waxyaabaha waajibaadka wamaa yazaalu ka zuuli maayo cabdii addoonkayga yataqarabu ilaya inuu iigu soo dhadhowaanayo binawaafili sunnooyinka xataa uxibahu ilaa aan ka jeclaado marka waxaa weye waajibaadkii oo la guto sunankii oo lagu dara ayaa jacaylka alla lagu mutaystaa maxabada alla subxaana wa tacaala xataa uxibahu ilaa aan ka jeclaado faidaa axbabtuhu haddaan jeclaado kuntu waxaan ahaanayaa samcahu aladii yasmacu bihi maqalka uu wax ku maqlaayo yani waxaa weeyaan marka maqalkiisaan xifdina maqalka ayaan u xifdinayaa oo waxaan wax aan aniga jeclahay maahana wax kale ma dhegeysanayo maba jeclaanayo yani tawfiiq iyo xifdi ilaahay baa la siinayaa markaasuu wax alla aanu jeclaynba ma wixii alla jecelyaha unba ayuu maqlayaa ayuu jeclaanayaa waxa kalena waa ka fogaanaya ma jeclaanayo marka dhegihiisa ilaahay u xifdiyey ee ilaahay subxaanahu watacaala qofka ma noqonayo isaga nacam alla subxaanahu marka u dhahayo waxaan ahaanayaa dhegtiisa oo wax ku maqlo maqalka oo wax ku maqlaan noqonaya dhegtiisaa noqonayaa ka ma aha yacni oo markaa dhegtiisa ay ilaah noqoto sidaas ma aha macnaha nacam dadkan marka xuluuliyiinta la yidhaahdo ahlulxuluuli walitixaad ayaa ayagu waxay aaminsan yihiin caqiidadaas oo xadiidkanna daliilay ka dhiganayaan oo waxay leeyihin ilaahay baa dadka qofka qofkau noqdaa nacam oo <clears throat> ilaahay subxaanahu watacaala qofka ayuu ku dhex jiraa wax yani wax wujuudka koonka shay kasto oo koonkan saaran ilaahay baa ku dhex jiro shaygaas iyo ilaahay baa isla midoobay markaasay hal noqdeen idan marka waxay leeyihin maa thama ila allah wujuudka maba jiraba ilaahay unbaa jira bis geedkaas aa arkaysa waa ilaah dameerka aad arkaysa waa ilaah qofka aad arkaysa waa ilaah wax kasta ilaahay baa ku dhex jiro caqiida afsad caqiida waay marka haddii marka nasaarada xuluul oo saddex ah haddii nasaarada ay ku gaalowday xuluul oo maxaad u malaynaya khalqigoo dhan a ah, nacam ninkii aaminsan khalqigoo dhan ilaahay baa ku dhex jiro khalqigii dhan baa yacni ilaah lama la kala sooci karaba maxaad u malaynaya waxaa la diiday kii ciise iyo allah isku dhex jira yiri yaa la gaalaysiiyey kale maxaad u umalaynaysaa marka marka madhabkaas ibnu carabi iyo raggaas ayaa hogaami jiray iyo ibnulfarid iyo nacam <clears throat> ibnulfarid iyo ninkaa marka cabdulqani naabulisi iyo raggaasaa marka madhabkaas aad u hogaami jiray waana marka ibnu carabigana kutubtiisa futuuxaat ulmakiye iyo fusuuska iyo waxyaabaha uu ku dhigay culummada inay gaalnimo cad ay tahay bay caddeeyeen xataa qaala alimaamu dahabiyu in lam yakun maa fi lfutuuxaati kufran falaysa in lam yakun maa fi lfutuuxaati kufran falaysa fi dunya kufrun waxaa meeshaas ku yaala hadaysan gaalnimo ahayn wuxuu yidhi adduunkaba gaalnimo ma jirto ciisi bin cabdisalaamna waxa uu yidhi ninkan wuxuu asalkiisa hore mursiya meeshaas andalusuka ayuu ahaa asal ahaan markii eh, dimashik iyo meelahabu markii dambena uu yimid ninkaas isagaa marka eh, waxa uu yidhi waa wuxuu ahaa nin fa kaana wuxuu ah buu yidhi laa laa eh, yuxarimu farjan laa yuxarimu farjan nin ibaaxi ah ahaa buu yidhi farjiba aan xaaraantinimayninba ayi farji yacni xalaalba u ahaa marka waa diin xumo iyo yani caqiide xumo ayay waxaasoo dhan ay tusaysaa nacam dadkuna hadda waxaa weyan khaatamul awliyaa ay u yaqaanaan dadka qaarkoodna awliyada ninkii lagu khatimayba ay u yaqaanaan nacam oo waa ziyaartaan oo qabrigiisa e, dimashiq uu ku yaallaa nacam ayb marka waxaasoo kale taasoo kale marka ilaahay laa-iq uma aha in la yidhaha dameerka ilaaha ku dhex jira iyo dameerku waa ilaah oo heer markii dambe uu gaaray inuu yidhaahdo yacni waxaan eh, eh, koonka joogo dhan waa wada ilaah markii dambe uu gaaro ana fircoon markuu ana rabukum alaclaa ou lahaa waa saxsan yahay maxaa yeele ilaaha ku dhex jiro waxaasoo dhan marka waa waa hadal aada iyo aada u kufri aada sariix iskaga ah kuntu samc waxaana cadaynaya marka kuntu samcahu aladii yasmacu bihi waxaa cadaynaya riwaayadka qaar oo marka ay soo aroortay fa bi yasmacu fa bi yasmacu aniga ayuu wax igu maqlaa yani aniga darteeya wax u maqlayaa nacam darteeda ayuu wax u maqlayaayo waxaan khayr ahayn ma dhegeysanayo marka waa waa macnaha xadiidkan marka loo jeeda kaas kalaa saas kaas kalaa macnaynaya wa ayaan ahaanaya araggiisa aladii kaas oo yubsiru bihi oo wax ku feerinaayo wayadahu baan ahaanaya gacantiisa allatii taas oo yabdishu bihaa oo wax ku qabsanaayo warijlahu baan ahaanaya lugtiisa allatii taas oo yamshii bihaa oo ku soconaayo wain sa'alanii hadduu wax i weydiisa acdaytuhu waan siiyaa waan siinayaa wala in istacaadanii hadduu i magan galana la uciidannahu waan magangelinayaa rawaahu lbukhaariyu magangeliye oo magangeliye wa aada aadantuhuna aclamtuhu waan ogeysiiyey waay biannii anigu muxaaribun lahu inaan ah mid la dagaalamaayo istacaadanii ruwiya waxaa la weri binuuni wa bilbaa'ina waa la weriyey istacaada bi nacam istacaada biina waa la weriyey istacaadaniina waa la weriyey nacam ayb marka xadiidku xuluuliyiintu daliil uma aha marka saasuuse daliil ounan ugu ahayn ayb marka xifdiga allaa laga helaa sunanka oo waajibaadka oo lagu dadaalo iyo sunnooyinka oo la ilaaliyo oo lagu dadaalo alla xifdigiis ayaa lagu helaa <clears throat> baabka mujaahadadana wuxuu ka soo gelayaa xadiidkan maxabada alla waxaa lagu gaaraa mujaahada nafta oo lala halgamo ayaa lagu gaaraa ayb athaani xadiidka labaad can anasin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh ali wasalama nebiga wuxuu ka wariyey fii maa yarwiihi can rabbihi waxa nebigii uu rabbigii ka warinaya caza wajalla qaala waxa uu yidhi idaa taqaraba alcabdu addoonku haddii uu soo dhowaada ilaya aniga ii soo dhowaada shibran taako taqarabtu ileyhi waan u dhowaanayaa diraacan dhudhun baan u dhowaanayaa wa idaa taqaraba ilaya hadduu ii soo dhowaada diraacan hadduu iigu soo dhowaado dhudhun taqarabtu minhu baacan taqarabtu minhu waan u dhowaanayaa baacan baac ayaan u dhowaanayaa gacantoo dhan baac waxaa weya yani dhudhunkii labalaabkiisa camal weyaan gacantoo dhan wa idaa ataanii hadduu ii yimaado yamshi isaga oo soconaayo oo socod uu igugu yimaado ataytuhu harwalatan waan u imaanayaa harwalatan ruclayn ayaan ugu imaanayaa rawaahu lbukhaariyu oo yacnii waxaa weeyaan kullama uu daacada ku dadaalo kullama alla subxaanahu watacaala isaguna uu markaa uu yacnii eh, alla subxaanahu watacaala usoo dhowaanayo bani aadamka kullama uu daacada alle ku dadaalo kullama alla udhawaanshi u dhowaanshadiisuna ay u badato ayb marka daacadii marka in loo degdego waay nacam oo inta aad adiga alla siiso ayaa allana uu ku siinayaa subxaanahu watacaala manaa marka adiga alla wax kaagama baahna laakiin inta aad mujaahado naftaada aada la dadaasho ood cibaado kula dadaasho intaa in la egaa alla subxaana intaas intaa ayaa alla subxaana watacaala adigana oo wax kugu siinayaan athaalithu xadiidka saddexaad can ibni cabaasin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wali wasalama nicmataani laba nicmo maqbuunun fiihimaa kathiirun min annaas nicmataani laba nicmo maqbuunun mid la kadiyey weeyaan kathiirun ee fiihimaa labada nicmo lagu kadiyey kahiirun in badan oo min annaasi dadka ka mid a asixatu caafimaadka iyo walfaraaqu iyo faraaqada rawahu lbukhaariyu laba nicmo in badan oo dadka ka mida waa lagu kadiyey asixatu walfaraaq caafimaadka iyo firaaqada yacnii marka baabka wuxuu ka soo gelaa xadiidkan qofku hadduu caafimaad qabo firaaqana uu yahay waa inuu ka faa'iideysto naftiisa ou layliyo ou cibaadada kula dadaalo iyo daacada ilaahay subxaanahu watacaala inuu kula halgamo markaa le wuxuu u haystaa asbaabtii uu markaa ku halgami lahaaye oo ah caafimaadka iyo firaaqada laakiin marka uu dadkuna waa ku kadsoon yihiin oo sababtay ugu kadsoon yihiin waxa ay tahay ma dareensana markaas hore nacam marka dambe laakiin ay sixadiina la waayo ama firaaqadii la waayo ayaa la dareemayaa marka nacam marka qofka dagan ama kadsoonna waxaa weeyaan qofka wax uu haysto markaas aan dareensanayn markay ka maqan yihiinna dareemo oo qof dagan waay nacam oo kadsoon araabicu xadiidka afaraad can caaishata radia allahu canha ana anabiya sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka kaana yaquumu min alleyli kaana wuxuu ahaa yaquumu inuu istaagayo min alleyli habeenkii xataa intii tatafadara ay dilaacdo qadamaahu labadiisa lugood labadiisa cagood ay dildilaacaan faqultu lahu waxaan ku idhi bay tiri caaisha lima maxay baad tasnacu u samaynaysa haadaa kan yaa rasuul allah waqad gafara allaahu walxaal qad gafara allaahu alla uu dhaafay laka adiga uu ku dhaafay maa taqadama min dembika wixii hormaray oo dembigaaga iyo maa ta'ahara wixii dib maray qaala waxauu yidhi falaa uxibu miyaanan jeclaanaynin an akuuna inaan ahaado cabdan addoon kuuran shukrin badan oo rabbigii u shukrin badan muttafaqun calayhi hada lafdu lbukhaariy wa naxwuhu ayaana fi saxiixayni ku sugan rawaanacam min riwaayati almugiirati bni shucba xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa kulamaa nicmadu ay qofka ku badato mar kastoo ay nicmada ku badato waa inuu aad usii dadaalo mujaahadadiisuna ay badato nacam ayb oo rasuulka taana marka dadka caarifiinta unbaa fahmayo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam nicmadii alle markuu ku taamyeelay oo ku dhammaystiray waa kaa marka uu marka cibaadadii iyo addoonnimadii uu kusii dadaalayo nacam mar kastoo marka ay nicmadii ay kugu badato addoonnimadii inaad kusii dadaasho nacam ayb oo qofkii dad kalena waxay leeyihiin annaga intaan darajo gaarno yaqiin gaarnay ah, aa dhan dhanba nalagamaba rabo nacam waa ka baramoosna cibaadaadkii bay kuleeyihiin nacam ayb bal intay joogaan kuwaas fiiri rasuulkana caleyhi salaatu wasalaam bal aag nacam ayb kuwaas marka jahligooda marka a looga imaaday nacam iyo diin aysa fahmin rasuulkana caleyhi salaatu wasalaam waa kii yidhi innii la aclamukum billaahi wa akhshaakum lahu aniga alla waa idinkugu anaa idinkugu alla kacabsi badan anaan idinkugu alla aqoonis badan marka cilmigiisa waxau keenay marka sidaas inuu yeelo alkhaamisu xadiidka shanaad can caaishata radia allahu canha annahaa qaalat waxay tidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa dakhala alcashru tobanka hadday soo gasho axya leyla waa tobanka dambe ramadaane axya leyla habeenka ayuu nooleynayey wa ayqada ahlahu ehelkiisa ayuu toosinayey wajadda waa dadaalaye washada almi'zara guntigana waa dhuuqsanaye muttafaqun calayhi bukhaariy muslim baa soo saareen waalmuraadu alcashru alawaakiru weeyaan tobanka dambe min shahri ramadaana walmizaruna alizaaru macawista waay wahuwa kinaayatun waxay kinaayo ka tahay sarbeeb can ictizaali nnisaa'i haweenka dheeraashadooda haweenku ka dheeraa jiray waay guntigiisa u dhuuqsan waqiila waxaa layidhi almuraadu waxaa loo jeedaa tashmiiruhu uxaydxaydashadiisa lilcibaadati oo u xaydxayto manaa guntigo dhiish isaga dhigi jira meesha soomaalidu ka dhahdo yuqaalu waxaa la yidhahdaa shadadtu lihaada alamri arrinkan waxaan u xirtay mi'sarii dhexdeydaan u xirtay guntigaan arrintan u xirtay oo dhexdaan u xirtay waay arrintan waa ku dadaalaya waay moogta ay tashamartu waan waa u xaydxaytay wa tafaraqtu lahu waan usoo firaaqoobay marka tobanka dambe hadday soo gasho nebiga caleyhi isalaatu wasalaam aad iyo aadou naftiisa ula jihaadi jiray maxaa yeele awqaadda nafta lala jihaado waqtiyada ugu muhiimsano ama ugu waaweyn ugu fadliga badan ayay ka mid tahay tan kale waxaa xadiidka laga qaadanayaa in lagula dadaalo haddana dadkii ehelkii iyo yacni qof dadka uu jecel yahay iyo kale inuu kula dadaalo arrintaa iyadaa nacan oo axya leyla wa ayqada ahlahu ehelkiisana waa toosi jirayo mujaahadada ayuu fari jiray ayb asaadisu xadiidka lixaad can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam almu'minu alqawiyu mu'minka xoogga badan oo iimaankiisa uu xoogga badan yahay khayrun waa ka khayr badan yahay wa axabu ila allahi alla agtiisana waa loogaga jacayl badan yahay min almu'mini adaciifi mu'minka daciifka ah wa fii kullin mid kastaana khayrun baa ku sugan mid kastaana khayr baa ku sugan dhexdiisa maadaama uu iimaanba jiro khayr baa jiro soo ma garanin muminka daciifkaa ah iyo kan qawigaa labadaba khayr baa ku sugan laakiin allah wuxuu jecel yahay labadoodana khayr badan midka qawiga ah nacam quwaduna marka waxaa weeyaan waa quwatulqalbi waa waxyani asalka ah maxaa yeele quwatuljismi waxba hadday taraysa munaafiqiintaaba lagu sheegay xataa nacam waidaa ra'aytahum tucjibuka ajsaamuhum wain yaquuluu tasmac liqowlihim marka hadduu qofku ilaaliyo yani hadduu ilaaliyo madaahirtiisa kore un inuu ilaaliyo laakiin qalbigiisa uu eber yahay walidaalika ibnulqayim wuxuu dhahaa rasuul ilaahay markuu leeyahay hal qofoo mu'mina yacni waa iskaga aadaa labo gaal oo al'aana khafafa allaahu cankum wacalima ana fiikum dacfa fa in yakun minkum mi'atun saabiratun yaglibuu mi'atayni boqol laba boqol waa ka adkaanaysaa marka laleeyahay macnaheedu waxaa weeyaan buu leeyahay mu'minku quwatulqalbi buu qabaa gaalkana si kastoo quwatuljismi uleeyahay quwatulqalbi baa ka maqan waxa marka geesinimada iyo keenayana waa iimaanka nacam oo shajaacada iimaanka laga kasbadaa nacam oo qofka waxa uu ku dagaalamayo iyo meesha uu tegaayo oo ku dhimaan ah, hadduu dhinto uu aadayo iyo waxa uu aaminsan yahay iyo cadamada ilaahay subxaana wa tacaala qalbigiisa ku weyn iyo makhluuqa waxa ay yihiin oo uu fahamsan yahay iyo kullamaa ay xoog badato qulubtiisa ku xoog badato kullamaa uu noqonayo qofkaasi qof yacni qawi ah nacam quwada laguu sheegaya marka taas waa nacam ixris dadaal calaa maa yanfacuka waxa ku anfacaya ku dadaal wastacin billaahi allana alla kaalmayso walaa tacjiz ha caajizin oo yacnii ha wahsanin cajizigu hadda wahsada wahsashadaa laga wadaa waxa ku anfacaya ku dadaal ilaahayna kaalmayso hana caajizin waa saddex jumlo nacam ixris calaa maa yanfacuka waxa ku anfacaya ku dadaal oo wax aan ku anfacaynin iskaga tag min xusni islaami ilmari tarkuhu maa laa yacniih qofka muslimka islaanimadiisa wanaageedaba waxaa ka mid a ah inuu ka tago maalayacniga wastacin billaahi ilaahina kaalmo ka weydiiso shaygan ku anfacaayo inuu alla kugu kaalmeeyona su-aalo oo hadduuna alla ku kaalmaynin meel aad tegi kartid ma laha oo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin walaa tacjaz ha caajizin oo yacni hawahsanin wahsanin shayga yacnii wanaagsanaa ee nafciga lahaa markaad la timaa aad gasho haddana aad alla u kaalmaysato wahsiga iska dhaaf nacam cajiga nebigan ilaahay buu ka magangeli jiray daacadoo laga wahsado ayb mhm. wa in asaabaka shay-un hadduu ku asiiba wax falaa taqul hadhihin low annii facaltu kaana kada wakadaa haddaan samayn lahaa kaana kada wakadaa waxay waxaaba ahaan lahaa falaa taqul hadhihin wain asaabaka shayun hadduu wax ku asiibay wax kugu dhacaan qadar alla wax kugu dhacaan falaa taqul hadhihin low annii facaltu haddaan samayn lahaa aniga kaana kada wakadaba ahaan lahaa walaakin qul waxaad tidhahdaa qadara allaahu allaa qadaray ama qadarullaahi siaamuu kuu dhigaya allah allah hada ah, qadara allaahu saas alla qadaray shaygan yani jaangooyey dheh ayb kan qadarullaahi buu dhiga haadaa qadarullaahi marka hadday jirto dabdiga wamaa shaaa waxuu alla doonana facala wuu sameeya waxuu alla doono ayuu samaynaya alle sidaa dheh mar qofka waxaa lagu hanuuninayaa fiiri inuu shaqadii asbaabtiina inuu la imaado isticaanadii allana uunan ka tegin wax uu ka shaqaynayana wax nafcile inay ahaadaan nacam shay nafcile ka shaqay asbaabtii markaa la imow rabbina tala saaro oo isticaanadii la imow markaa la timaada hadday wax kaa halaabaan marka laba unbay noqona waxaa inaad ku guulaysato haddaad ku guulaysato saa rabta hadday wax kaa halaabaan nolosha ay wax kaaga hallaabaan inta ha dhihin low anii facaltu kaana kada haddaan waxaan samey laha saanbay ahaan le maxaa yeele lowdaas waxaa ka muuqanaysa qadarka inaad kula munaasacoonayso qadarkii ilaahay inaad kula doodeyso marka alla qadarkiisa u salim qadara allaahu wamaa shaa facal allah qadaray waxuu doonana ilaahay baa sameeya qalbigaaga taa keliya geli nacam fa ina low maxaa yeeley low taftaxu waxay furaysaa camala shaydaan shaydaanka camalkiisay furaysaa rawa muslim marka lowdan la diidaayo marka waxaa weya waa midda qadarka lagula doodayo wa ilaa yani kelmadan low xarafkan low low bimujaradihi dhib uma laha isaga nacam qur-aankana waa ka buuxa waa lagu isticmaalay nacam ayb nebiguna waa isticmaalay low istaqbaltu min amrii ma stadbartu marka yacni sida loo isticmaalay ku xirantahay marka haddii loo isticmaalo munaasacatan lilqadar ma bannaano waa midda la diidayo haddii loo isticmaalo laakiin si iyadoon qadarka lagu yani aan lagula doodeynin isticmaal aan sidaa ahayn haddii loo isticmaalona waa wax dhibaataa ma laha rasuulkii baaba isticmaalo caleyhi salaatu wasalaam bukhaarina baab dhan buu u samaynayaa fi kitaabi tamani min saxiixihi ayb marka xadiidka baabka meesha uu ka waafaqaayo waxaa weeyaan qofku inuu marka eh, mujaahado uu la imaado yani almu'min alqawiyu khayru axabu ila allahi min almu'min adaciif nam muminku marka wuxuu mumin qawiga ku noqon karaa mujaahado badan inuu la imaado nam iyo tacliimaadkan rasulka aleyh salatu salaam bixina asaabicu xadiidka toddobaad canhu ay can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu aleyh ali wasalama qaal ayb halkaana ku joojinaya wabilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina mxamed wcala alihi wsaxbi wslm